nasara xarafkan waa zaa'id aliftan naasara a ah kadib la yidhi ah. marka haddaan aragno naasara waxaan leenaha waa saxiix muctal maa oo maxaa dhacay sow alif kuma jiro ee alifku waa zaa'id asalka ka mid maa asalku imsuu ahaa saddex xarafuu ahaa nasara waa u gargaaray yansuru waa u gargaara kuma jiro asalka alifkan saas darteeda waxaan leenahay daraba waa saxiix naasarana waa saxiix naasara inaan miaalina waa muhiim ah, xuruufta asalka waa ina xarf ciluhu ku jirin waay muctalna maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa maa kaana fii usuulihi xarfu aw akar min axrufi اlcila maxaa la yidhahdaa muctal maa kaana fii usuulihi waa ficilka xuruuftiisa asalka uu ku jiro xarfun aw akar min axruf اcila amase waxaa tidha waaxidu aw akar min axruf اlcila waa ficil xuruuftiisa asalka uu ku jiro hal xaraf ama ka badan oo xuruuf cilo ka mida hal xaraf ama ka badan maa kaana fii usuulihi xarfun aw akar min axruf اcila maxaa la idhaha muctal maa kaana fii usuulihi xarfun aw akar min axruf اlcila waa ficilka xuruuftiisa asalkaa uu ku jiro xaraf ama ka badan oo xuruf cillo ah hal xaraf isagoo ku jira maxaa ka mid a wacada qaala ataa kuwaasaa ka mid ah wacadda soo wow kuma jirto qaala wowaa ku jirta isagana ah, baaca ya-a ku jirta asluhu bayaca ah, ayadoo hal xaraf ka badan ku jirana dawa ama nawa nawa asluhu nawaya meeqaa ku jirta xaraf labo ah, qawiya fiiri qawiya meeqa xarafa ku jirta labaa ku jirta labaa ku jirta waaya halkaas waxaan ku barannay waxaa la yidhaahdo صaxiix iyo muctal oo aan faclo u qaybinay صaxiix wuxuu noqday maa khalaa waxaan idhi maa khalaa xuruufuhu alusuulu min axrufi اlcila aلثalaaثa alatii hiya alأlifu wاlwaawu wاlyaa muctalna maxaa nidhi maa kaana fii usuulihi xarfu aw akar min axruf اlcila miaalkiisa maxaa ka mida wacada qaala nawa dawa صaxiixa waxaa ka imaanayda شhan muctalkana شhana ka imaanayda facalaan joognahe ogaada صaxiixa meeqaa ka imaanayda شhan muctalkana شhan say uga imaanay صaxiixa waxay uga imaanay صaxiixa marka ugu horey waxa loo qaybinaa saalim mahmuus iyo mudaacaf marka ugu horayda صaxiix meeqaa loo qaybinaa saddex saalim mahmuus mudaacaf saddexdaasa loo qaybina saddexdaasaa loo qaybinaa saalim maxaa la yidhaah maa salimad xuruufuhu alusuul min axrufi اlcila wاlhamsati wاtadciif saalim maxaa la yidhaah maa salimad xuruufuhu alusuulu min axrufi اlcila wاlhamsati wاtadciif ficil saalima maxaa la yidhaahdaa maa salimat waa ficilka ay ka nabad gasho xuruufuhu alusul xuruufta asalka xuruufta asalka waa ficilka ay ka nabad gasho min axrufi cila saddexdii xaraf oo xurfu cilada aheed wاlhamsa iyo hamso wtaضciif iyo taضciif miثaal daraba kharaja kataba waa kaasaa saalim daraba xarfu cilla kuma jiro hamsana kuma jirto tadciifna kuma jiro waa kaasaa xuruufta asalkaahaan nidhi ee haddaan idhaahno akrama akhraja haddaan idhaahno fiili akhraja akraja haddaan idhahno waa saalim ogow sababtoo ah hamsadu asal maaha akraja hamsadan waa zaa'id ficilku waa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 hulaaثi maa kaana caynuhu wa laamuhu min jinsin waaxid sida radda xanna radda asluhu radada xarakadiya labada daal midka horey caynu kelimaha laga xadfay lidalab اidqaam markaasaa qaacidadii ku qumta ida اjtamac xarfaani mutajanisaani bacda faa'il kelimati udqima axaduma fi اlaakhari bishardi sukuuni اlawali wataxaruki الthaani radda a la yidhi xana waa ololay asluhu xanana ah, labada nuun midka hore ayaa laga turay xarakadii markiisa sukuun koray maxaa yeele xadfulxarakati iyo tadaaca sukuunan markaasaa laysku idqaamay qaacidadii ida jtamac xarfan waxaa weeyaan intii tasriifulcisi joogtaa taqaan inta kale ayagay ka qoreen ah, qaacidooyinka ilaa qaacidooyinku baab ma leh kuma soo socdaan tasriifulcisiyaa lagu bartaa soo ma jeedi ha intaan joog intii joogtay ka qorane soo ma jeedi markaa saasay ku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 wanfataxnaa qablahu qulibat cilatu alifan fasaara qaala facala muctalulcayn bilyaa baaca asluhu bayaca calaa wasni facala maxaa la yidhi marka taxaraka xarfu cilatin wanfataxnaa qablahu quliba tucilatu alifan fasaara baaca intaas laguma barto ee waxa weya raggi yiqiinad ka qoraydan soo ma jeedid marka nuucaas maxaa la ydhaha waxaa la yidhahdaa ajwaf maxaa kaloo la yidhaah facala muctalulcayn maxaa kaloo la yidhaha qaala maxaan dhihi karnaa facala muctalcayn bilwaaw baacana facala muctalcayn bilyaa aan dhihi karnaa labaan haynaa muctalkii waa miaal iyo iyo ajwaf naaqisna gee naaqis naaqis waxaa kaloo la yidhaahdaa muctalulaam aa la yidhaha naaqisna waa la yidhaha maxaa kaloo la yidhaha muctalulaam waxaad tidhahdaa dacaa ramaa dacaa asluhu dacawa ramaa asluhu ramaya marka xaa la yidhi taxaraka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 aslu hayiba calaa wasni facila ah, waxaa la yidha taxaraka xarfu cilatin wanfataxa maa qablahu qulibatu cilatu alifan haada marka haada waa maxe waa ajwaf maxaan kaloo dhihi karnaa facila muctalulcayn weliba facila muctalcayn bilyaa meeqaan muctalkii facile ka haynaa labaan haynaa saddex waxaad uga dhigtaa aacila naaqis ah faacila naaqis ah radiya asluhu radiwa radiwa gulibat ilwaawu yaaan linkisaari maa qablahaa radiya radiya ogow waa naaqis waawi ah ogow waa naaqis waawi ah soo maaha haye waxaad kaloo tidhahdaa baqiya baqiya waa baaqi noqday baqiya Ah, waa naaqis ya-i isaguna marka noogu ah, waa faacila oo naaqisa amase talulaam talulaam bilwow maxaan ku miaalinay radiya oo asalkeedu ahaa radiwa muctalulaam bilyana maxaan ku miaalinay baqiya baqiya meeqa naaqisaan faacila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 kaana fii usuulihi xarfu aw akar min axruf اlcila marka waxaan u qaybinaynaa facula صaxiix sida sharufa karuma sharufa sharafuu yeeshay karuma karaamuu yeeshay darufa caqliguu yeeshay darufa sharufa waa saxiix soo iyo ayadoo muctal ah ayadoo muctal ah wadu'a waa qurxoonaado waa dhalaalay yamuna barakuu yeeshay marka facilo maxaan u qaybina labo saxiix iyo muctal saxiixa waxaa nooga imaanaa shan muctalkana waxaa nooga imaanaa saddex maxaan idhi faculo markaan marayno saxiixa meenqaa nooga imaane shan muctalkana saddex bes waaya waxaad tidhaahdaa faculo oo saxiixa waxaa loo qaybiyaa saddex saalim mahmuus mudaacaf soo saas ma ahayn waddadaasaan ku soconna wadda cadaan toobiye waddo la yidhaha toobiye waa waddo cadoon leexleexan <laughs> aan agta ku haynaa marka waxaan u qaybaynaa facula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 ka socayna marka fiiriya laqbadan carabka iska marsiinayna meeshan wax yar fiiriy xoogaa usbuuc dhamaad haysataane meeshan wax yar fiiriy beydka ku laabamayna waa laqbayna sharxa badhudiinan akhrayna sharxa badhudiin fiiriya meel yar xooga waxaa ku jirta oo qofka hurdaayaah uusan hadhow ku xesho karin soo jeeda wax ma dhaafaane alficlo dheh waa sharxa badhudiinka sharxa badhudiinka wey alficlu ficil ficilko almujaradu laga dhartiray min azawaa'idi siyaadooyinka kaa'inun calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaaday hulaaثiyin saddex xaraf luu ahaaday wa rubaaciyin afar xaraf luu ahaaday alficlu ficil waa badrudiin ogo waxaan aqraynaa ina maali waa ka tagna jamaaludiin warkiis ma hayna hadeer wiilkiiyaan haynaa ibnigiiyaan haynaa alficlu ficil ficilkoo almujaradu laga dhartiray min azawaaid siyaadooyin kaa'inun calaa darbayni laba nooc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 duhisha dhihi maydi waa la wareeri duhisha fiiri waa wareeray aad leedahay fiiri cuniya waa u qastaad leedahay waa loo qastay maaha waa ficil musamahaad ka macnaynay cuniya waa u qasday aad leedahay cuniya maxaa leedahay waa u qasday haye nutija fiiri nutija maxaa leedahay waa dhashay dheh hadhihi waa la dhalay nutija waa dhashay nutija dull dulila asalku dull waa da iyo laba laama isku idqaaman dhiiggiisiyo hadur noqday wey dulla damhu waa noo soo socdaay kitaabku taas noogu imaanaabe dulla damhu dhiiggiisiiya wuxuu noqday wax aan waxba laga soo qaadayn hadur haye buhita waa wareeray dhe fa buhita ladii kafara waa la wareeray miya maaha muxuu yahay waa wareeray wey buhite waa wareeray zukima hargabaa ku dhacay fee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 khabar muqadama lihulaaiyi hulaaigii u sugnaadeen minhu mujaradka xaggiisayna uga sugnaadeen alaaatu adniyatin saddex wasni saddex wasniyaa u sugnaaday hulaaثiga alaaatu mubtado waxaa alaaada alaaثatu adniyatin saddex wasin akaa'inaatun u sugnaadeen lihulaaثiy minhu mujaradka xaggiisayna uga sugnaadeen ka bedelo facala ayaa u sugnaaday bifatxi اlawali xaale uu yahay xarafka ugu horay in la fadxiyo iyo wahaani xarafka labaad facala oo xarafka saddexaad wuxuu uga aamusa sarfiyaan joogna annaga maa naxwo joogno xarafka saddexaad waa aakir aakir naxwaa shaqo ku leh ay dhihi jireen culummadu asarfu umulculuumi kamaa ana naxwa abuuha liأnna alumma talidu اlأwlaada wاlabu yucaalijuha wsarfu yuulidu اlculuuma wanaxwi yucaalijuha saas yidhahda asarfu um اlculuum culumta hooyo sarfiya u ah wanaxwu yucaalijuha naxwi markaasuu ka shaqeeya kadib uu ka shaqeeya farsameeya o daweeya soo ma jeedid kamaa ana alumma telidu owlaadda hooyada carruurta iyadaa dhashee mogta markuu bannaanka yimaad walabu yucaalijuha ab markaasuu daweyna ha waqlaal soo gad cunugi waa jiran ya dhakhtar gee laakiin sagaal bilooday keliga iska sidata caloosha kula ribayd ah.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 halhaluuqay waa humhumay waa tolmaxumeeye waa tolmaxumeeyaa la fahmay waa la gartay tan kalena dadaa fahmay lahjadahan waa iska badan yihiin soomaali waayo halkaasaan iskaga joojino wallah subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed